raxim kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal idilhaantiinba meel walba aad joogtaan halkan waa redio kulmiye ee kusoo dhawaada barnaamijka ogaal markale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labiyo ee disembar sannada laba qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebbi idmana waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh oo shaaciyey arrin ka go-an oo la xiriirta dastuurka isaga oo ka hadlay arrimo kale oo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhagxaanta ku xiran jidadka muqdisho iyo deegaanada al-shabaab ay weli ku harsan yihiin iyo arrimo kale faahfaahino dheeraada ah oo ka soo baxaya kulan la filayo inuu xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi ku dhexmaro dalka jabuuti xafiiska warbaahinta khaza oo sheegay in israa'il ay sii waddo weli duqeymaha aan loo meel dayan iyo Mareykanka oo kor u qaaday dadaalka uu ku xoojinayo xiriirka militari ee Aasiya. qodobadaasi xubnihii joogtada ah ayaad ku maqli doontaan mar kale Yoga. anoo nolol ma arkaya dhegaystayaal oo nool ma arkaya waxay daafurahayd barnaamijka ogaal magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab salafun jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya سمtرية qاadرية sاalحية أحmdية sayلعية iyo qaar kalena hadda aan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seyr leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuud iyo waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayin ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin s s f snm unc sbm ssnm uncnsb diintan idinku dhaarshiiyo allihii daa'imka ahaaye dib u taliya yaan layna odhan wadirkii ba'aye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro aadmigae dib u taliya yaan layna odhan wadaban jirine bilowne madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay kulan dadweyne oo su-aalo lagu weydiinayay kaas oo shacabka ay markaa weydiinayeen su-aalo guud arrimaha ugu muhiimsan ee shaqada socota ee qaranka ayaa madaxweynaha wax laga weydiiyey waxaana ka mid ahaa arrimihii madaxweynaha la weydiiyey uu ka hadlay dagaalka shabaab iyo qorshaha dowladda ee ku aadan sidii dadka soomaaliyeed looga saari lahaa maleeshiyada al-shabaab madaxweynaha ayaa ugu reen dadka soomaaliyeed warbixin ka siiyay dagaalka Al-Shabaab wuxuuna sheegay in hadafka dowladdiisa ay tahay in muddo kooban looga takhaluso Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday dhagaxyada ku xiran magaalada Muqdisho, gaar ahaan jidadka, isagoo sheegay in dhowaan la arki doono weji midkaan ka duwan, isagoo sidoo kale soo hadal qaaday deegaanada Al-Shabaab ay weli uga harsan yihiin dalka, uuna sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga saari doono gacantooda xorayntii dhallinyarada soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ay sameeyeen maanta toddoba boqol sideed boqoloo kilomitir oo dhul xora ah oo xoriyad loo maro oo aan jack point isbaara aanay oolin miino aan la dhigi karin shabaab aan muxuu ah ama kugu soo baxa aan looga baqaynin oo aan horay u jirin ayaa horta maanta dalka ka jirta laakiin meeshaan hadda waxaana laga tusay magaalada muqdisho dhexdeeda iyo siday u taal waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inuu sheego magaalada muqdisho duruufteeda wax badan ayaa iska bedelay maanta boqolkiiba boqol waaye ma ku dacwoonayno laakiin wax badanaa iska bedelay dhagxaantana la tusayeyne mar dhow dadku insha allahu waxay arki doonaan isbeddel deg degoo ku yimiday oo haddaba socdo oo qorshe cad doonta ay leedahay magaalada muqdisho muuqaalkeeda iyo maritaankeeda uu isbedelaya haddii aan la yidhaha allah inay baarlamaanka federaalka soomaaliya fadhiya ay weeraraan ay galaan madaxtooyada jamhuuriyadda inay soo galaan oo aniga oo madaxweyne ah kii khawaarijkii ugu dambeeyey meel boqol mitir ii jirta lagu dilay oo lagu joojiyey oo hadafkoodu u ahay inay madaxweynaha dilaan dalka ay kharibaan baarlamaanka soomaaliya galeen maxkamadday galeen intay galeen maanta xaajooyinkaas waa qariib waa soo dhammaadeen ma jiraan waa run shirkadda hormuud waa la taargetgareya nimankaana sidoodaba soomaaliya wixii dan u ahoo dhamay taargetgaraynayaan ama barivate ahaw ama xukuumad ahaw ama shaksi eh, siyaasi ahoo caam ahoo la yaqaano ahaw ama qof businessman ahoo qofkas wanaagay la diriirsan yihiin waa colka wanaagga waa nimankaan shirkadda hormuud shirkad soomaaliyeed oo sidaa u tilmaantay intaasoo kunoo qof oo soomaaliya qoysas soomaaliyeed ay ku wada nool yihiin adeeg muxuu ahay nadiif dalka keentay in hadaf laga dhigto oo adeeggii la burburiyo oo dadkii adeeggaas u adeegayey muxuu ah jidka lagu ugaarsado oo la dilo oo dembi ay leeyahay ayadoo jirin dee cadaawad ay colka ay nimankan qabaanay ka mid tahay waa ka xunnahay laakiin waxaa rabaa inaan kuu sheego dowladdu kama indhalaa dad badanaa u xirxiran arrimahaas oo baaritaan ugu socdaa dad badanaa u xirxiran lasoo qabtay baaritaan uu ku socdaa oo la baarayaa oo la ogaanayaa ood maqli doontaana ayadoo laleeyahay qarxi saas ahay oo lala beegsaday injineeradii hormuud ama muxuu ahay Eh, isgaarsiintii taawarkii isgaarsiinta iyo wax lamida ayadoo maalin maalmaha ka mida maxkamadda eh, la hortaagan yahay waad arki doontaan marka waa qof kastoo soomaaliya oo cadowga uu dhibaatay waa ka xunnahay shirkadana dadka dhibaatada ay soo gaartay ka mid ah insha allah waana laga gud ceeldheer waa magaalo taariikhi oo aad iyo aad u weyn galhareeri sidoo kale hadda dalku dhinac sanadkii hore ee laba kun iyo labaad laba kun iyo labaiyo toban laba kun iyo toddobiyo toban intii aan xilka hayay ayaa waxaan fokas garaynay degmooyinka inaan xorayno waa ogtihiin sanadkaas degmooyinka jamhuuriyaddu intooda ugu badnayd ayaa shabaab aan ka xoraynay laakiin degmooyinka waxay noqdeen jasiirado ku dhex yaallo bad al-shabaab ah oo meel laga soo gala iyo si loo soo gala iyo la waayey sanadkan istraatiijiyooyinkaan ku dhaqmi jirnay mid kuwo ka duwanaan qaadanay oo ahayday dhinac yani qolkan haddii gabaray inta xaaqin soo qaadata ay xaaqi tagto qashinka meelna ugama tagto meelna kama waxaysa dhinacay ka martaa shabaab in dhinac laga maro dhinac ka maristii meeshii aan ka bilownay oon kusii soconno ceeldheer iyo maxaan ku irahdaa galhareeri galhareeri weli maanaan gaarin laakiin ceeldheer hadda ka waa gaarnay dagaalkuna waa dagaal macrakada ama goob dagaalna waa meel goob dagaal maalinna waa guulaysan kartaa maalinna waa laga guulaysan karaa laakiin guud ahaan dagaalka annaga waa guulaysanay ceeldheer hadda ciidanimadeena way joogaan galhareerina waa kusii socdaan degmooyinkaas waa la xoreynaa hal degmo oo ka mid ah oo aan ogolnahay raalli ka nahay inuu shabaab sii joogo dalka kuma taalo sideedaba degmadee soo horeysa iyo tee dambaysa iyo tee istraatiijiga waxaas waa waa la kala doodooran karaa hadafka ugu weyn hadda ee dhulkaasi degmo la yaqaano oo aan maanta la joogin oo horey ama loo tegay laga soo noqday ama weli aanan la tegin waa galhareeri iyo ceelbuur iyo galcad galcado ayadana loo sii dhow yahay galhareeriyo hadda lagu sii socdo ceelbuur dhinac kale looga soo socdo marka insha allahu dhulalkaas iyo degmooyinkaas oo mar dhow waa laga soo jeesanaya waana la xoraynaya insha alla hadda kuwo cusubaa aad nogosheeshinkooda iyo wadaxaajoodkooda u socdaa waad garanaysaa qabaa'ilka soomaalidu waa kala waa kala jujuwa aniga maalintii aan hawsha bilaabaynay qabaa'ilaa ii yimiday odayaalaa ii yimiday oo dhacayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha noo yimaadaano laakiin reer hebelkan soo gurdamayay noo ibaan yah maalin meeshaasaan joognay maanta laakiin ma joogno maanta waxaan joognaa war hanaloo yimaado soo gudba sbace ay dhallinyaradeennu ku soo bixi karaan oo qoryahooda ay xaska kale soo bixi karaan noo abuura meeshaasay joogtaa hadda marka eh, anigu muddadii aan bilaha ahayd ee aan soo joogay frontiga aad kamana maqniyo haddaba insha allah mardhow waa ku noqon doona dastuurka in badana laga hadlay sida hore loo sheegana doodiisu way socotaa dadka soomaaliyeedna ra'yigooda sooma wada dhammaystirin annaga qaabka dastuurka inuu noqdo aan jeclaan lahayn waa qaabka aan heshiiska siyaasadeed kusoo gaarnay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay kusoo heshiiyeen laakiin heshiiskaasi dadka soomaalida u yaallaa doodaa ka furan baarlamaanka la geynaa go-aanka madambaysta baarlamaanka iskale wadatashiyo iyo meeshan waxaa ku qoran muxuu ahay space for participation marka particibationka dastuurka waa socdaa ma doonayo aniga waxaan rabo inaan emphasize gareeyo baarlamaankii sagaalada dastuurka loo xil saaray inuu dhammeeyo duruufahaas eh, kala aaminbaxa iyo is-aaminid la-aanta iyo kala cabsiga iyo dhaqaaqa laga cabsanaya iyo meedii hadaata aan lahayn eh, meeshaas aan joognoon baranay inaan waxyaalaaba badan asbaabo badan baarlamaanka sagaalaad kuma guulaysan dastuurkan shacadu u qooxaya baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka sagaaladaa dhamaystirayo laguma guulaysan anaa baarlamaanka soomaaliyeed sagaalaad waagiisii madaxweyne ahay duruufihii jira kumaanaan guulaysan waxaan dhahnay markii xilliga dhammaanayay aan qodobkaas intaan bedelnaan dhahnay baarlamaanka tobanaad ayaa dastuurka dhammaystiri doona baarlamaankii hore waaye baarlamaankii horena isna asbaabtiisa duruufihiisaa kalifay ma dhicin wuxuu dhahay baarlamaanka kooiyo tobanaad oo baarlamaanka maanta jooga ayaa dhammaystiraya maanta marka waxaan dadka soomaalida waxay leeyahay yaynaan dhihin baarlamaanka labiyo tobanaada dhammaystirayo horta ilaahay idinkiis baarlamaankaan dhammaystirayo laakiin dastuurka waxaan ka rabaa aniga waxa dadka soomaaliyeed ay ka rabaan heshiis siyaasadeed waaya dastuurka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ku heshiiyaan si loo yidhaahdo dibu heshiisiin siyaasadeed oo dhab ah ayaa dhacday dadka soomaaliyeed siyaasaddii waa ka heshiiya ma afduubayno ma jajuubayno hal midoon annagu rabno ku khasbi mayno soo jeedin dastuurka qoraayo kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya arrimo dhowr ah oo ugu dambeeyey arinta dhammaystirka dastuurka uu sheegay in uu xooga ugu badan saari doono sidii loo dhammaystiri lahaa waa tahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal markaana waxaad ku kusoo dhowaataan gaar ah oo qeybihiisii hore aad ku dhageysateen dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaan ka dhacay gudaha soomaaliya markaana waxaad dhegeysanaysaan qeybta ugu horeysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dibadda sanadkan sii dhammaanaya kulanti wacan dhegaystayaal haddii aynu fiirino dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay qaybtan waxaynu ku eegi doonaa lixda bil ee ugu horeeya januari februaayo maarso abriil mey iyo juun dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan laba kun iyo saddex iyo labaatan dunida ka dhacay waxa ay u badnaayeen dhulgariiryo iyo sidoo kale daadad xoogan oo waddamada qaarkooda ku habsaday waxa ay ku dhammaanaysaa dagaalka duufaanul aqsa loogu magacdaray ee u dhexeeya israa'il iyo sidoo kale xamaasa haddii aynu fiirino kowdii januari dowladda korwaadka ayaa waxa ay bilowday in ay lacagaha yurooda si aadah ay ugu tiirsanaato iyadoo ku biirtay hay-adda shigaanga lula da silva madaxweynaha dalka brazil waxaa lagu dhaariyey dastuurka waddankaasi inuu noqdo madaxweynaha waddankaasi braziil lixdii januari waxaa la ambaqaaday qaybtii shan iyo labaatanaad ee koobka kubadda cagta ee khariijka waxaana lagu qabtay magaalada albasra ee koonfurta waddanka ciraaqa lixdii januari haddii aynu fiirino koox aada u caraysan ayaa waxa ay hareereeyeen koongareeska iyo maxkamadda federaalk ee sare ee dalkaasi braziil waxaana ay ka soo horjeedeen natiijooyinkii ka soo baxay doorashada madaxtinimo tobankii januari dhulgariir aada u xoogan cabirkiisu ahaa toddoba dhibic shan cabirka dhulgariirada ee rakhtarka ayaa waxa uu ku dhuftay xeebaha jasiiradaha tunibar ee wadanka indoneesiya shan iyo tobankii januari diyuurada yar ayaa waxa ay ku burburtay magaalada boqara ee dalka nebol lixdan iyo siddeed qof ugu yaraan ayaana ku geeriyootay labaatankii januari baarlamaanka tirinad otobago waxa ay doorteen gudoomiyihii hore ee aqalka odayaasha noqotayna wasiirad iyo qaran christian kangalo in ay noqoto madaxweynaha waddankaasi aqlabiyadana afartan iyo sideed coda labaatankii januari waa koobiyo labaatankii januari ra-iisul wasaaraha new zealand jasina odern waxa ay shaaca ka qaaday istiqaaladeedii waxaana bedelay chris hebnakis sidoo kale isla labaatankii januari qof oo geeraan ayaa la dilay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen rasaas toogasho ahayd oo ka dhacday goob lagu magacaabo monteneberg ee dalkaasi maraykanka labaatankii januari labaatan qof ugu yaraan ayaa ku geeriyoota weerar ay koox ballaaga ah oo dalka jamhuuriyadda koongada dimuqraadiga ay ka geysteen meelo ka mid ah meelaha dadka rayidka ay ku nool yihiin kii januari toban qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay oo qof haweene ay ku jirtay tobanayeen kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii ciidamada israa'il ay si xooga ay ku galeen magaalooyinka jiniin iyo kuwo kale ee daanta galbeed soddonkii bishii januari in ka badan boqol qof ayaa ku geeriyootay in ka badan laba boqol oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay gudaha masjidka magaalada bishawar ee waddanka bakistaan saddexdii bishii februari dalka jili waxa uu soo rogay xaalad deg deg ah maadaama dab xoogan oo xilligaasi uu ka kacayay keemaha waddankaasi jili waxaana uu baabiyey ilaa iyo dhulbeereed sideed kun hektara ah ku fadhiya ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa ku geeriyootay kun iyo boqol kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray haddii aynu fiirino afartii februari xiriirkii maraykanka ee china ayaa waxaa kala soo dhexgalay amaban uu noqday mid cirka isku sii shariira kadib markii waxyaabo u muuqday buufino lagu soo daayay hawada waddankaasi maraykanka taa oo ay dowladda maraykanka ay ku sheegtay in ay ahayd mid basaasnimo lixdii februari in ka badan konton kun oo qofa ayaa geeriyootay sidoo kale waxaa dhaawac uu soo gaaray labaatan iyo afar kun toddoba boqol laba ah oo aada u xooganaa oo cabirkooda ahaa toddoba dhibic sideed cabirka dhulgariirada ee rakhtarka uu ku dhuftay turkiga ilaa iyo siiriyana gaaray koob iyo labaatankii februari madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu isaga baxay heshiiskii yareynta hubka nukliyeerka ay dowladda maraykanka ay la galeen labaiyo labaatankii februari koob iyo toban qof oo falastiiniyiina ayaa geeriyootay boqol iyo laba kalan dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii ciidamada israa'il ay si xoogaa ku galeen magaalada nabolis ee deegaanada falastiiniyiinta haddii aynu fiirino shan iyo labaatankii februari bola tinibo ayaa waxa uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka nigeria codad dhan ah, soddon iyo lix dhibic lixdan iyo kow boqolkiiba waxaana ay bilaabanaysay xilligiisa labaatan iyo sagaal may laba kun saddex iyo labaatan lix-iyo labaatankii february in ka badan lixdan iyo laba qof oo muhaajiriin ayaa ku geeriyootay waxaana lasoo badbaadiyey koob iyo siddeetan qof xeebaha quleriya ee koonfurta dalka talyaaniga haddii aynu fiirino sideed iyo labaatankii february laba tareen ayaa isugu dhacday magaalada larisa ee waqooyiga waddankaasi gariiga konton iyo toddoba qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay kuwo kalan dhaawac ayaa ka soo gaaray haddii aynu fiirino bisha kale ee xigta ee maarsana lixdii maars lix iyo toban qof ugu yaraan ayaa geeriyootay kuwo kala dhaawac ayaa kasoo gaaray laba weerar oo ismiidaamina ah oo ka dhacay deegaanka boland ee gobolka burushtaan ee wadanka bakistaana sideedii maars afar qof ayaa geeriyootay saddex saddexiy labaatankana dhaawac ayaa kasoo gaaray laba tareen oo isugu dhacay magaalada kayluub ee waqooyiga wadanka masar abriil haddii aynu fiirino saddex waa laba kun saddex iyo labaatan labadii abriil doorashooyinkii baarlamaaniga ee finland ayaa dhacay shan iyo tobankii abriil waxaa qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada qaranka iyo sidoo kale ciidamada dacmi sariic la yidhaahdo kaa oo ku faafay deegaanada dalkaasi suudaan sagaal iyo tobankii bishii abriil in ka badan sagaashan qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay isboorasho ka dhacday dalka yeman gaar ahaan magaalada sanca in ka badan saddex boqollabayolabaatankan dhaawac ayaa ka soo gaaray afariyo labaatankii abriil in ka badan siddeetan iyo sagaal qof ayaa ku geeriyootay in ka badan labo boqol oo kalena waxa ay noqdeen tirar la waayey kadib markii koox diimeyd oo iyagu dhiganayay xaflad jamaaci ah oo ka dhacaysay magaalada malindi ee waddankaasi kenya bisha may haddii aynu fiirino labada bisha may ee sanadkan laba kun iyo saddex iyo labaatan sadar cadnaan oo isagu ku jiray xabsiga israa'el ayaa waxa uu ka soomay siddeetan iyo toddoba maalmood cuntada kaas oo markii dambe u geeriyooday saddexdii bishii meeye diyuurad aan duuliyo lahayn oo kuwa ismiidaaminta ayaa lagu weeraray aqalka kaarmaliinka ah ee dalkaasi ruushka ruushkana waxa uu ku eedeeyey dowladda ukrain in weerarkaasi ay ka dambaysay haddii aynu fiirino lixdii meeye ugu yaraan siddeetan iyo afar qof ayaa ku geeriyootay toddoba boqol labiyo toban kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dabeelaha mooka oo ku dhuftay myanmar iyo bangaladesh kuwaasi oo sababay khasaaraha hal dhibic toddoba milyan oo doolara toddobiiyo tobankii may madaxweynaha waddankaasi ekuador gualem lazo ayaa waxa uu kala diray baarlamaankii kadib markii ay diyaarinayeen mooshin ay isaga xilka ay uga qaadi rabeen labaataniyo toddobadii bishii may ee sanadka laba kun saddexiyo labaatan madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib ordogan ayaa ku guulaysay doorashadii waddankaasi ka dhacay codad waxa uu helay konton iyo laba dhibic lix iyo toban boqolkiiba isku celinta wareegii labaad ee doorashada madaxtinimo ee waddankaasi turkiga oo ay ka qayb qaateen siddeetan iyo saddex dhibic sideed boqolkiiba dadka u dhashay waddankaasi turkiga bisha juun haddii aynu fiirino saddexdii bisha juun askari masaare ayaa lagu dilay saddex kaloo askari oo israa'iilaana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii la tilmaamay rasaas in ay ku dhex martay soodinta labada dhinac ay wadaagaan haddii aynu fiirino afar iyo tobankii bishii juun siddeetan iyo laba qof oo muhaajiriin ayaa ku geeriyootay boqol iyo afar kalena waa lagu waayey kadib markii doonidii ay saarnaayeen ay ku qalimatay xeebaha beluus ee waddankaasi hagariiga dhegeystayaal halkaasi ayaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo qaybtii hore ee dhacdooyinkii dunida ka dhacay oo aan idin soo jeedinayay nabadgeli faahfaahino dheeraada ah ayaa ka soo baxaya kulan la filayo maanta inuu dhex maro madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne muuse biixi waxaa la filayaa in madaxweynayaasha xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi kulan ku dhex maro maanta dalka jabuuti dalka jabuuti laba wafdi oo ay kala hogaaminayaan labada madaxweyne ayaa ka safri doona muqdisho iyo hargeysa si ay u tagaan jabuuti oo uu ku casuumay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geel oo ah gudoomiyaha xilligan ee urur goboleedka igad waxa uu kulanka noqon karaa kii labaad oo dhex labada dhinac inta la hubo wixii ka dambeeyey markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sanadkii hore jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee somalilan ayaa shaacisay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu dalka jabuuti kula kulmi doono madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay halkaa kasii wadayaan wadahadaladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan oo muddaba hakad ku jiray Qoraal kooban oo lagu baahiyay barta Facebook ee xafiiska madaxweyne Muuse Biixi ayaa lagu yiri ujeedada safarkan wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo ayaa ah in halkaa laga sii ambaqaado wadahadalladii u dhexeeyay Somalilan iyo Soomaaliya oo ka bilaaban doona ama ku bilaaban doona heer madaxweynayaal. Dhanka dowladda Soomaaliya waxaa la filayaa in wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isna maanta gaaro dalka Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar kiila ayaa kulankan garwadeenka waxaana la filayaa in wixii kasoo baxa ay la wadaagaan warbaahinta weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka hogaan warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan mayse yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh warniyo anu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas waa hagaag dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ogaal ayaan isla sii maraynaa ee ku soo dhowaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhayo baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya ister maxamed nuur iyo anigoo ifraa axmed kaakiya ee soo dhawaada saaxiibayaal waa tahay istare haddii aan ku bilowno dhanka iyo hadalhaynta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan ayaa lagu wadaa istaray in maanta kulan toos ah ay ku yeeshaan dalka jabuuti halkaasi oo ay tegi doonaan saacadaha soo socda istaray ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in xasan sheekh iyo muuse biixi ay ka kala duuli doonaan magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa ayagoo aqbalay casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geele israel madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa socdaalkiisa ku wehlin doona qaar ka mid ah la taliyayaashiisa gaarka ah iyo wasiiro en sidoo kale waxaa ku wehelinaya cabdikariin xuseen guuleed oo ah ergeyga haatan dowladda federaalk soomaaliya u qaabilsan dhanka wadahadalada somalilan istarey ma cadda waxyaabaha rasmiga ah ee uu ku saabsan yahay kulankooda laakiin warar hoose ayaa sheegaya in labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalada muddada dheer hakadka ku jiray ee soomaaliya iyo somalilan si kastaba ahaatee starey madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan ayaa horey sidoo kale sanadkii hore ugu kulmay dalka jabuuti ifraaxay dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka qayb galay dood furan oo si toosa shacabka soomaaliyeed ugu weydiinayeen su-aalo taabanaya arrimo badan madaxweynaha ayaa waxaa wax laga weydiiyey arrimo la xiriira dastuurka dagaalka dalka loogu xureynayo argagixisada qorshaha xasilinta cunaqabateynta hubka ee la qaaday qalabeynta iyo tayeynta ciidanka qalabka sida bixitaanka admis iyo diin cafinta soomaaliya laga cafiyey sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay ama soo hadal qaaday in dhowaan magaalada muqdisho laga qaadi doono dhagaxyada ku go-on wadooyinka qaar isagoo sheegay in hadda kadib la arki doonin wado dhagax ku go-on ayna yeelan doonto magaalada muqdisho weji cusub iyo hmm. waakiloo u bariyo waa tahay istaree haddii aan hadalhaynta halkaasi uga imaano markana dhanka iyo qormooyinka qormada dhankeyga ah waxaa ciwaan looga dhigay haddii aad dhalinyaro tahay oo da-daadu u dhexayso labaatan iyo shan iyo soddon jir talooyinkan waa kuwo ku anfacaya ku dadaal cibaadada alle kuu abuuray ha dhayalsanin salaada waa nuur aad maalinka aakhiro ku badbaadi doontiid waalidkaaga baari u noqo warkoodana maqal oo la tasho waxbaro inta aad yar tahay casrigan la joogo aqoonta waa furaha horumarka ka dheerow fikradaha guracan ee dulmiga ku dhisan waqti ha iskaga luminin oo yaan lagaa dhaadhicin inaad qof kale qabiil ugu fahamtid ha aflagaadeyn hana u gafin qofka kaa aragtida duwan haddaad awoodo si asluubaysan ula dood qofka kaa soo horjeeda laakiin ha u arkin inuu yahay cadowgaaga dhegayso wadaadkii dacwadiisu ay ku qanciso laakiin ha caayin culimmada waayo culimmadu waxa ay dhexleen ambiyada adigoon isku fillaasho gaarin mas uuliyadna qaadi karin qofkale been ha u sheegin wax waad jeclaan kartaa laakiin xiriir aan qorshe iyo hadaf lahayn ha gelin inta aad yar tahay ugu dambeyntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey ku caanbax wanaagga wax qiimo ah ma lahan in dadka hortooda caan aad ka noqotid balse ilaahay agtiisa inaad caan ka noqotid ayaa ka qiimo weyn qormadan ayaa waxaan ka soo xiginay qof baraha bulshada kusoo gala axmed cabdikariin waaye arag ifraaxee qormada ugu dambeysay dhankeyga ayaa waxa ay tahay qaado waqti aad wax ku qorshaysato laakiin markii uu yimaado waqtigii waxqabadka joojiga fikirka oo ku dhaqaaq sameyntiisa haddii aadan himilo lahayn horumar ma gaaraysid guusha caadiyan waxaa sabab u ah nasiibka guusho boqolkiiba sagaashan waa dadaal boqolkiiba toban waa toosinta allah bareefad ka dhig horyooyinkaaga iyo dhibaatooyinka familkaaga iyo noloshaada gaarka ah sidoo kale waxyaabaha aad ku liidato iyo dhaqaalahaaga ugu dambeyntii guushu way macaan tahay marka aad garanayso guuldaradaada qormadan ayaan waxaan kusoo xignay qof baraha bulshada oo kusoo gala axmed cabdinuur guud ahaana waa naga intaa xubintii barniga warbaahinta bulshada waa istari ifraaxoo idin leh nabadgelyo Israa'iil ayaa waxa ay markaa dagaalkii ku qaaday Falastiin ku dishay in ka badan 8800 oo carruur ah oo ay weheliyeen 6300 oo haween ah tan iyo markii duulaankii militari ay ku qaadeen magaalada Gaza todobadii Oktoobar. Xafiiska Warbaahinta Gaza ayaa sheegay in Israa'iil ay sii wado duqeymaha loo meel dayanin ee ka dhanka ah marka shacabka Falastiiniyiinta. Tirada Falastiiniinta ah ee la dilay ee la keenay isbitaalka ku yaala gaza tan iyo bilowgii dagaalka ayaa gaaraya ayaa lagu yiri qayb ka mid ah qoraal lagu baahiyey xafiiska ama uu baahiyey xafiiska warfaafinta qoraalkan ayaa intaas ku daray waxaan oo dhan waxa ay ku dhaceen siddeetan iyo laba maalmood oo uu socday dagaalka guud ee xasuuqa ah ciidamada israa'iil waxa geysteen kun toddoba xasuuqa taasoo keentay in sideed shahiid ah iyo shakhsiyaad lala-yahay ay marka marxaladaas wajahaan dhanka kale ururka caafimaadka adduunka ee magacooda soo gaabshay w h o ayaa shaaca ka qaaday in dadka degan khaza ay ku jiraan xaalad halis badan kadib in ka badan kow toddobaad uu dagaal israa'iil marka ay halkaa ku heysay Tan ayaa ka dambeysay weerarkii Xamaas ku qaaday Israa'iil Oktoobar todobadii. Duullaankaas waxaa loogu magacdaray duufaanta Gaza, inkastoo tiro ka badan ay jiri karto. Waxaa la xaqiijiyay in la dilay kun Yuhuud ah oo markaa qayb ka ahaa weerarkii halkaa lagu qaaday. Weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka Ogaal. qeybihii dambe ee barnaamijka ogaalayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markaana soo dhawaada xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay may maqlaysiin doob miyiga ku noolow talan ku akhrinayaa caana gelnin dhammayaa tohoon iga qarsoonayn guurna dhaafi may sida haddaad inan la haasawdo waalidkeedna uu kugu dhibo yarad lagaa qaado adna hawsha gurigiyo dhibkaa lagu naceeyaahe dunyadii la raacshiyo waxaad maal u diratoo dhan qanjo waxaad u dhimatayo haddii naaf yar laga waayo inay yaabis keligeed cuntaa lagu ganaaxaahe qayladhaanna waa lagu gubaayaysan kuu barane hoogtayaa ku jeejiyo markaad eed u laban laabto been iyo jiray qiil ka dhigataay ha ka yeelin dhagarteeda waan kaaga digayaa ilan yabaalba yabaalba yabaalbaa laba isjecel kala yaaciye kala yaaciye maaqlo waxaa kaloo la yidhi agebuu yabaa kaga yaa hunsan tahay iga yaabise iga yaabise warnamiyow bisli bilaanbeediya ka sheekoyaay anina bilaanbelelasiyanka sheekoye haddii asugu waa loo shaahiga kariyi wayta shoobingali kagoosee siyan midoowata hodhay mayka midooway macaana yalla ere macduursniya ka eraasa malmalalikiin afuufe anu meekalma kajeeyi koro walla ere war waxaa kaloo la yidhi hooy naag heer beled bilaashwa bariis iyo baasta karisooy war kalemaanay gob iyo suudaanaad nuugu wereeriseen magaalada muqdisho nimankii khawaariij tahay oo u dhacay rafashadii u dambaysa ay marayaan waxayna sameeyeen qori hoobiyi sigista ay qof u soo xambaariyeen dadkii oo salaada subax ku jirana waa ku soo rideen islaam waayeeloo gurigeeda ku dhex weysaysanaysana waxay soo tuureen ay ku dhimitay kadibna waa ku faanayna waxay dhaheen xamaraan xabad ka dhex ridnoo dad badanaa ku dhammaynay hadda waad u jeediin nimankii meeshay la marayso la yaabaysin sow tii la yidhi neef gowracankeeda kama waabto war horaha waxaa loo yidhi ruux haddii la bireeyo la rubsiiyo amlayda ruqruqaansii ma daayee rafadkii u dembeeyey ruux jibaadkii miya war kalamaanay khawaarija oday hadda ka hor su'aal weydiiye wuxuu yidhi anoon hadalka buunbuunis gelin siina badinaynin waxaa jira su'aal bilatay oo baahi loo qabaye bulshadan maxaa idinku haray waa isbarateene war kalemaanay khawaariij kodkoodaa biyo ugu galeene shabeellada dhexe macawiisley howlgal ka fulisay ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen koox shabaaba ah waaba abwaanguurana waaba kii hadda ka hor yidhi bar markii la dhaawaco barna ay isdhiibaan barna gacanta lagu dhigo barna ay dhintaan oo geerida dhadhamiyaan ayagaa isdhiibiye dhegta dhiig ha loo daro war abwaansinkuba alla u naxariista hadda ka hor waa kii yidhi waxaa la ysku dhaarsaday madayna dhiiran iyo soomaali waxu dhimee dhegtaa dhiiga loo dari warkalamaanay war ma haysaane cabashooyinkii maalmahan bajaajleydu baamulka gobolka banaadir ku eedaynaya bixiyeen ayaa maamulkii gobolku ka jawaabay ma caba karaan canshuurtana waa inay bixiyaan miyay dheheen oo bajaajilaydu ma ehd iyo dacwo ka qabaan canshuurta aan bixina wixii noolagu qabta hanala tusa may dheheen war haddii firigfirigdidhaafu ay tan siyalasiinka dareewaleeray war gooja caddayo gobolka banaadir baa wada hadlaya miyaa la yidhi war weligiin kalemaanay warka waa dhabjitaan sidaad waalan maamulka gobolka banaadir waxay yidhaahdeen bajaajlayda shirkado ganacsiyaa lacag si sharci darraa uga qaadi jiray kuna been abuura jiray maamulka gobolka banaadir waana soo qabannay sharci sharcigaana la horgeynayaa hadda ciddii lacagtaa sharcidaradaa horey looga qaadayna cadaaladay heli doontaabay yidhaahdeen war balkaalaya shirkadaan shati haysan sideebay shacabkeenna shilimaad uga qaaday aryaadhaha waxaaba hore loo yidhi shiikh lugeeyow shilinkaygii kugushaay aakhira waaye warwar ma haysaane agaasimaha laanta lixaad ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha soomaaliya u qaabilsan puntland xabsigaa loo taxaabaa la yidhi ayeh asagana musuq maasuq miyaa lagu eedeeyey hooyadii federaalka isku haysta agaasimaha war malaha somalilan in xidhiir la leeyaha lagu tuhmay war madaxweyne dari miyuu mucaaradka kala saftay waraysi si waa qaran miyuu yidhi aryaadhaha agaasimaha socdaalka in la sheegaayo eh. ma muusuuq maasuuqow gaalo eh. madaxaa loo muurxiraaba eh. ma muusuuq maasuuqow gaalo madaxaa loo muurxiraaba war kalamaanay mas-uul waa la xidhaa sharcina waa la marsiyaa intaas keliya uga ekaada ar aan hel mas-uula lihri naftiya waa mas-uul eh war kalamaanay anugu waxaan la yaab yaabanahay xilligaanoo khawaariijta cadowga ahayd ilaahay dalka intiisa badan ka dulqaaday dadka qabiilqabiil isu dilaaya war kalamaanay markaasoo kale hankoolka galmudug waxau dhihi jiray shabaab iyo waxay taagantaha maanta shacabkii ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaayo waa sheeka baraley haaho waxaaba samidee cabdullana yidhi ow meelaad ka leedahay muraad miyaa laga maqnaa karaa meelaad ka leedahay muraad miyaa laga maqnaa karaa warnamiyow dadka tagabigabil nisdilaayang sadidi dubu olibaagi anhali oo oh, eri gaduudka nooreeb ka dambena edaaga nooreeb kan saddehayno amiinka isku hooydi le ama nagatay madeeyow taasu waa iska muuqataaho oh, waaba tii hore loo yidhi ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo よ。 qarannimadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabaanayn war kalamaanay idinkoo iswareerin waxaa la yidhi soomaaliya guddoonkeeda sarow geesinimo qaata garwadeen cadaalada noqdoo magac ku guulaysta danihiinna gaarkaa midnimo uga go'aan qaata gobonnimadu waa horumarkoo garab la siiyaaye u gargaara shacabkaoo bulshada nabadda gaarsiiya duul hadday garaad kaashadaan gaabin mahayaane gacan siiya qarannimada oo wadajirkii gooba guud ahaanna soomaali weyn goob iskugu keena intaad gogol u fidistaan bulshada geed isugu yeera war waxaa kaloo la yidhi guuleestaguuleestageeshkayagoguuleestawar kalamaanee warka waabadiiseen ninbaa waxa uu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad qalbijabka iyo dhaawacyada qalbiga kuu soo gaarayaan mar weliba haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa daacadnimadaada iyo aaminaad aad qof walba ku aaminto noloshaada mar kale wuxuu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad iskaga jari laadahay caadooyinka xunxun sida beenta khiyaanada xanta daawashada aflaanta xunxun iyo waxyaabaha la midka ah haabaa la yidhi mar kale wuxuuna yidhi wax weliba waxay u baahan yihiin go'aan ducayso rabbi tala saaro go'aan adagna ka gaar dhaqan kasta oo aadan ku qanacsanayn mar kale wuxuu yidhi ma idiin sheegaa sababta cabsida iyo welwelka ay weelka kuula tahay haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa xidhiirka adiga iyo allah idinka dhexeeya oo yar ama daciif ah qur-aan akhriskaaga oo aan badnayn iyo istikfaartaadoo yar ee intaasba ku dadaaluu yidhi mar kale wuxuu yidhi ma sheegaa sababta qalbigaaga aad uga saari laadahay qof mar uu xidhiir idinka dhexeeyey oo aad xasuusihiisa qayb ka mid ah ula nooshahay haa markii la yidhi wuxuu yidhi sababtu waxay tahay wax weliba oo aad qofkaas ku xasuusan lahayd ayaa gacmahaaga ku haysataa sida sawiradiisa iyo xasuusihiisa haddaad rabta in inaad ilowdo iska baabi'i wax weliba aad ku xasuusan karto mar kaleu wuxuu yidhi ma sheegaa sababta kaa hortaagan inaad wax horumara nolosha ka samayso haa markii la yidhi wuxuu ku jawaabay waxaa tahay qof aanan garanaynin hadafkiisa iyo halka uu socdo taasna waxay ku diidaysaa inaad horumar la taaban karo nolosha ka samayso hadaf yeesha soomaaliyay buu yidhi fariimahaas iyo xubintii kalamaan ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenna tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaa ku kulmi doono waa botaano idinleh nabadgelyo